صلى الله عليه وعلى آله وأصحاaبه وسلم تسليiما kaثيiرا أmا baعd waxa aynu gebagabadiisa ku jirnay baabka tilmaamaya baabu صفaةi صلاة salaadii rasuulku salى الlahu عalayhi wasalam iyo tilmaantii ay lahayd maadaam ilaahay uu inagu adoonsaday inaynu isaga ku dayanno shayga cibaadada ah waxa aynu maraynay xadiidka laba boqol iyo lix iyo konton wa can ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana yaquulu waxa uu ahaa mid yidhaahda wuxuu odhan jiray fii duburi kulli salaatin maktuuba salaad kasta oo farala dabadeeda wuxuu odhan jiru akhrii jiray ducadan iyo dikrigan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منka الجد متفق عليه فkrigaas u أkris لا إلaha إلا الله وحdah لا شhريiكa لh ilaah xaq lagu caabudaa waa ilaahay keligii wax loo shariig yeelo oo la barbar dhigaana ma jiro lahu lmulku lahaanshaha isagaa leh walahu alxamd mahadna isagaa leh wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay uu karaa wax ku adkaadhaa ma jiro allaahumma yaa allah ilaahay ow laa maanica laa maanica wax beediseeye oo hor joogsadaa ma jiro limaa acdayta waxaad bixiso shayga adigu cid aad u hibayseed siiso cid hor joogsan kartaa inaanay jirin baanu ku qanacsannay walaa mucdiya wax quuri kara oo dhiibi karaa ma jiro limaa manacta waxaad adigu diiday ama aanad bixinin cid bixin kartaa ma jirto walaa yanfacu waxba tari maayo daljaddi kamaal kale iyo qaninimada minka xaggaaga aljaddu qaninimadiisu waxba ka tari mayso mar hadduu noqdo la hayste muttafaqun calayh qofka maalka badan maalkiisu waxba ma tala markuu ilaahay qabsado marka dikrigaasi waxa uu ka mid yahay adkaarta ay habboon tahay markaynu salaada ka baxno inaynu ku wardino ilaa labaataneeyo wardi ayaa la xusaa ama riwaayooyin kala duwan ay xusayaan ee rasuulka ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam wardina ka u wanaagsani waa ka rasuulka laga qaato sala allahu calayhi wasalam qolooyinka dariiqooyinka ayaynu maqalnaa iyagoo leh marka ay saaxiibadooda dariiqada siinayaan hagoogta oo saa u dhaha oo dabeetana taasay dhaar ku mariyaanoo indhaha la isku qabto waxalla waxaasoo dhami waa khuraafaad la iskaga tegayeen waxaa sax wardiga saxda ahi waa kaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu inooga keenay Eh, si toosa aynu u helnay asxaabtii wa wanaagsana ayna soo gaarsiiyeen biaxaadiia صixaax wadalika min fadli illaah sidaa darteed waxay tahay qofka muslimka ay ah wardigiisa adkaarta uu akriyayo salaada dabadeeda waxa uu ka qaadanaya axaadiidtaa saxiixa isagoon cidnaba magan uga ahayn ilaahiisana wax jallaanaho u dhiganayo cid usii marayaa ma jireen cabashadiisa iyo baahidiisa si toosu ugu gudbinaya qofka waaya marka dikrigan isagaa salaadaha dabadoodaa la odhanaya marka laga baxo adkaarta soo aroortay haddii aynu yaro tartiibino waxaa ka mid a ah, dee waa qaarkood waynu arki doonaaye qaarna waynu soo aragnay ila salaaddii waa laga baxay marka waxaa adkaartaas ka mida ah saddex jeer inuu qofku idhaado astakfiru allah astakfiru allah astakfirullah maaha faadu ma godne waa lakinahu calaa wasni astafcil astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah allahuma anta asalaam wa minka asalaam waxa uu kusii xigsiinayaa dikrigan aynu imika hayno laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waxaa kusii xiga aynu arki doonaa subxaana allahi walxamdu lilah oo ilaa boqolkii marka boqolaadna la odhanayo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah aayad kursida ayuu akhriyaya suurat alikhlaas oo qulhullaha buu akhriyaya labada qulacuudu buu akhriyaya maqribka iyo salaada subaxna gaar ahaan waxa uu akhriyayaa ducada allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar toddoba jeer ilaa waxa aynu xusnay markaas sagaal dikri iyo adkaarta kale soo aroortay sida loo tartiibinaya waa saas weeye adkaartu haddii qofka ay ku badato eh, mararka qaarkood ayaa uu de inta uu gaari karo ayuunbuu gaadhaya ah, markuu dee jaanis u helana wada dhamaystiraya marba inta waktigu saamaxa ama duruufta ilaa waajib maahae waxa weeyaan waa khayrkaa la dhishaadhaansanaya kolba inta uu qofku kari karaabuu ka gaadhsiinaya waaya walxaasilu annahu caqiba adkaari salaa yustaxabu an yusalliya cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam salligii nebiga ayuu markaa qofku la imanaya wayadcuu bima shaa faina adducaaa caqiba hadihi alcibaada min axrى awqaati اlijaaba laa siyama bacda dikri اllahi waxamdihi wasalaati calى nabiyihi muxamadi salى اllahu alayh waa maanta ilaah iyo saliga nebigu mar walba way habooyinsaynu kusoo maraynay ducadii adkaartaa waxaa sagaalka aynu soo xusnay tobana wa can sacd bn abi waqaasi radia allahu canhu qaal ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu kaana yatacawad wuxuu magan geli jiray bihina Ehm, arrimahan buu ilaahay ka magangeli jiray dubura kulli salaa salaad walba dabadeeda allaahumma ilaahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan galay min albukl bakhaylnimada wa acuudu bika min aljubn waxaan kaa magan galay fulaynimada wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min an uradda in la ii celiyo ilaa ardali alcumur cumriga ka u liito asaasaqnimada iyo sacsaca ah wa bika waxaan kaa magan galay min fitnati dunya adduunyada iyo aafaadkeeda iyo beliya baaskeeda wa bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabr qabriga iyo cadaabkiisa rawaahu lbukhaari adkaarta la akriyay ka midtay taasina waayo ilaahay buu ka dayranayay arrimaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka dee ilaahay unbaa laga magan galaa wixii aafaaca oo waxa addoonku uu baryayaa ilaahay waxa weeyaan dafcu niqma wa jalbu nicma inuu ilaahay wixii niqmiya musiibaha ka joojiyo wixii nicmaana usoo jiido bakhaylnimadu way balaayo badan tahay qofku wuxuu gaari karaa siduu markuu dadka ka bakhaylo reerkiisa ka bakhaylo wadankiisa ka bakhaylo diintiisa ka bakhaylo inuu naftiisana ka bakhaylo fulaynimaduna way noocyo badan tahaye waa nooc e, bakaylnimada un kamida fulaynimaduna oo waa qofkii oo wax loo baahnaa ama naftiisa e, baqa waktigii loo baahnaa inuu bixiyo min aljubn adiga arkayo dee musiibada ay leedahay fulaynimadu waata dadka muslimiinta maanta haysato waxalla waxaasoo musiibee dhacayaa haddii ay arrinkoodu noqon lahaa inay dhiiradaan oo geesiyiin noqdaan geesi ilaahay ma xilo bay xaaladooda ku dambayn lahayd geesi ilaahay unbaa astura wa kam wa kam markaa taariikhda dib u akrido nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyadoo loo malaynayo arrinku inuu jig ku yahay ayuunbaa ilaahay uu furqaan siin jiray aljubn waxaan kaa magan galay ilaahay ardal alcumr ninkii soomaaliga ahaa wuxuu hi show intii aan ilaahay cimri dhereed baryayey nacastimunbaa soo baryayey buui nacasimo ee wuxuu arkay isagoo re la weydiinayn markuu hadlo la odhanayo iska aamusoo odayga maaweeliya ninkii dee macruufka ahaa ee wax la weydiin jire zaciimka marka ardalulcumur waa marka uu qofku isku daato oo runtii dee kamid ahuun waa heerkan asaasiqa ama caruurowga fitnatu dunya adduunyadoo qofka lagu ibtileeyo waa inay diintii ka dhaawacdo aakhire ilaahay iyo aakhireba seejiso cadaabu lqabr inuu jiraaba aynu rumaysannahay annaaru yucraduuna calayha quduwa wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab marka maalinkaasi qabriguna dee waa guryaha aakhiro ka u horeeyo mar hadday qofka balaaya kaga kacdo wixii ka dambeeyaana waa kasii daran yahay dubura kulli salaatin salaad walba dabadeeda ayuu adkaartan akhriyayay nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaheeduna waa markuu ka baxa salaada sida raajixa waa sidaas wey qolyaha qaarkood way yidhaahdaan an yakuuna bacda atashahud alakhiiri wa qabla asalaam wayaxtamilu an yakuuna bacda asalaam dubru shay shayga dabadiisa markay salaadu dhamaato atixyaadka qofku dhameeyo ayuu ducadan akriyaya laakiin sida kusii cabdi waxa wey markuu salaada ka baxo wa can thawbaana radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa iyadoo ilaahayba khayr uu ka dhargiyey oo dembigii hore iyo kii dambeba laga dhaafay ayaa waxanoo adkaara iyo ducooyina ayuu akhriyayaa macnaheedu waxa weeyaan isagana sharaf bay u tahay iyo siyaadatun khayr ummaddiisana wuu ku tarbiyadaynaya ila murabbi buu ahaa diinta ayuu dadka usoo gaadhsiinaya maqal iyo muuqaal iyo camal intaba dadka waa ku tusinaya waxaad halkaa ka arkay intaasoo adkaarahoo nabiga ka sugantay calayhi salaatu wasalaam haddii dadku ay khayr doonayaan waxa nabiga ka soo arooraydaanay inaanay dhammayn karaynin inay wada dabiqaan inta ay dadku bidcada iyo ku meeraysanayaan qofba waxaasaa ila wanaagsan iyo saw khayr ma aha iyo waan iska jeclaaday iyo kaasaa ila wanaagsan intuu qofku leeyahay haddaad is eh, meel waloo nebigu khayr sameeyeyba bal ku dayo ma gaadhi karayso markaasaana sunnahaana dabiiqiba karayn siduu u dhan yahay manaa awoodaadaa ka gaabinay marka aynu baraarujinayna waxa wey qofku wixii cibaadaa in uu isku dayo rasuulku sala allahu calayh wasalam siduu u cibaadaysan jiray tooban wuxuu leeyahy kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ida insarafa min salaati markuu salaadiisa ka baxo istakfara allaha halaaa saddex jeer buu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray wa qaala wuxuu odhan jiray allaahuma anta asalaamu wa minka asalaam tabaarakta rabbana tabaarakta ya da aljalaali wاlkraam rawaahu muslim istakfir allah siduu markaa rawaadda mid ka midiba tilmaamayey waxa uu odhanayey astakfir اllah astakfir اllah astakfir اllah saddex jeer buu saa ku celcelinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka taasi wuxunay tilmaamaysa bal istikfaarta sidaynu ugu baahannahay manaa baahida aynu u qabno dembi dhaafka ilaahay ayaa naska uu kuu muujinaya sababtuna waxay tahay dee camalada kii ugu fadliga badnaa salaadii baad ka soo baxday kolkaase haddana lagu yihi istikfaartii la kaalayo mashruuc laga dhigay maxaad u malaynaysaa ka ugu dembi badan markaad ka baxdo iyo marka aada waxaan la garanayni inaad ku dhex jirto xumaasiisa waa baahidaynu u qabno istikfaarta si kale haddii loo dhigo marka addoonkii uu salaada ku jiro waxa iska dhacaysa ciirciirkeena badan sidii ilaahay uu inaga mudnaa ama uu u qalmayo xaq uu u yeeshay in loo caabudo oo cibaadada loogu khaalis yeelo oo loo soo jeedsado oo cibaadada loo dhammaystiro loo khushuuco sidii baan laynaga wada helay marka dabeedna astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah ilaah wixii meeshan iga dhacay iyo ciirciirkaygii iyo simbirraxadaydii ilaahw iga fududee sidii kugu habboonayd kuumaan caabudin waxba iga si ahaaye oo salaadaydii kollay rifrisba iska lahayde astafir llah astafir llah astafir allaahuma anta asalaam ilaahay ow kii ceeb oo dhan ka nabadgalay baati waminka asalaam xaggaagay ka timaadaa nabadgelyadu tabaarakta waad barake iyo khayr iyo hufnaan badata xumaan oo dhan aad ka hufanta yaa daljalaali waalikraam ilaaha weyni iyo wanaag u saaxiibaha iskala how waa saas wey marka sida loo tartiibinayo ducooyinkana dee horeynu usoo marnay marka asmaada ilaahay buu ka mid yahay assalaam dadku nuun unbay ka dhigaane nuun masalan markay odhanayaan hebel nin bay ka odhanayaan sida odhan cabdisalaam salaam maaha waa salaam cabdusalaam ilaah asalaam addoonkiisa markaad xagga u dee nuun maaha waa miim assalaam min asmaa illah allahuma anta asalaam saasuu isugu sifaysanta nabadgelyadan aad oo dadka adiga ayaa waxay ka baqayaan adduuniya aakhirada ka nabadgeliya oo naar ka nabadgeliya oo xumaan ka nabadgeliya ya da ljalaali walikraam ya da ljalaali walikraam ya da ljalaali walikraam waa ismaani cadiimaani sifataani kariimataani lidalik baa ashar nabiga ay kaga soo aroortay inuu yihi alibuu biya da aljalaali walikraam badiya ereygaasoo ku celceliya markuu qofku kurbaysan iyo dhibaata ay haysato ayuu ku celcelinaya waxaanu mar soo maray nin tukanayo leh ya da aljalaali walikraam ya da aljalaali walikraam kolkaasuu nabigu ustujiiba laka waa lagu aqbalay ducadii ويustaxabu lilimaami an laa yudiila اjuluusa mustaqbila اqiblati lxadiiثi caaisha kana nabiyu ida salama lam yaqcud ila miqdaara ma yaquul allahuma anta asalaam ila akhiriha mar inta uu nebigu usii jeedayay qiblada waxay ahayd markuu salaada ka baxo astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah iyo ducadan intuu akriyaya allahuma anta salaam kadibna wuu soo jeesanaya wixii kale adkaara ayaa akriyaya waaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaal wuxuu nebi maxamed yidhi man sabbaxa allaha qofka ilaahay u tasbiixsadaa dubura kulli salaa salaad walba dabadeeda alaaan wa alaaiina saddex iyo soddon jeer subxaan allah yidhaahda waxamida allaha alaaan wa alaaiin saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah yidhaahda wakabara allaha ilaahayna u kibaartee weyneeye allahu akbar yidhaahda wa waalaaiin saddex iyo soddon jeerna allahu akbar yidhaahda fa tilka taasi tiscun wa tiscuun waa sagaal iyo sagaashan sagaal iyo sagaashankaa markuu qofku ku wardiyo wa qaala tamaama almia boqolka isagoo buuxinayana yidhaahda marka boqolaadna yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir intaasoo aynu macnaheeda hore usoo marnay intaana ku dhamaystire boqolka ku booxiya gufirat waa la dhaafayaa khaطaayaa gafafkiisaa laga salabaynaya walow kaanat haba ahaata gafafkaas mila zabadi اlbaxr badda xumbadeeda oo fara badan xumbadaa badaba hala egaate badweynta kala duduwan xumbadeedaba hala egaatee ilaahay wuu ka tirtirayaa wixii dembiyahe ku rarnaa rawahu muslim wa fii riwaayati ukhra riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ana atakbiira arbacun wa alaauun allahu akbartaa laga dhigayaa afar iyo soddon marka dee lix iyo lixdan loo geeyo afar iyo soddon boqolku saasay ku dhammaystirmaya waa laba dariiqoo midina ta boqolaad waxay ka dhigaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah midina ta boqolaad waxa weeye afar iyo soddon laga dhigo allahu akbarta marka labada siyoodba inay waarid yihiin unbaa laga qaada dikriganisigu waa sunne salaadaha faralkaa dabadooda marka in badan baynu arkaynaa salaadaha faralka a adkaartani ay u badan yihin jumcadii baa lamida walow kaanat salaata jamaca kalciideyni wاlkusuufi wاlistiftaaxi wاtaraawiixi wuquufan cinda alwaarid macnaha salaadaha sunnaha ah waalidkuma aha buu leeya waa salaadaha faralkaa ayaa adkaartan ay soo aroortay in dabadooda la akriyayba salaadaha xataa jamaca sida ciidda iyo kusuufka iyo istisqaaga iyo taraawiixda iyo may soo aroorin buu leeyahy sheekh tartiibu hadihi aljumal calaa hadihi siiqati bikaayati lmunaasaba gafafkiisao dhan baa qofka laga dhaafaya qofka muslimka haddii gefkiisa ilaahay uu ka dhaafo wax kaloo u baahan yahay ma jiro qar iyo midna dhibi maaye waxa dhibaya ee qofka muslimkaa ah uu aada ula irgaran yahay ee aanu tolkiisa ka helaynine dawladiisa ka helaynine ubadkiisa ka helayn ee ilahay un laga helaa dambi dhaaf ilaahay baa wuxuu hi intajtanibuu kabaaira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayiaatikum nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam asalawaat alkhams waljumuca ila aljumuca waramaضaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun majtunibat ilkabaa'ir dunuubta waaweyn hadduu qofku iska daayo tayaryarna cibaadooyinku isku xigxigsiinayu daaba ilaahay uu kaga dhaafayaaba adkaartan marka uu qofku akriyayo waxa weeye shay lagu lexe jeclaabo iyo khayr uu beerayo wey marka inay wax yarina dhulka uga dhacaan maaha marka uu akriyayo waa inuu akriyaa si aan laxni lahayn waa inuu akriyaa si degan subxaanala subxaanala subxaanala inagu saynu dee nidhaahno waxaa laga yaabaa qofku sida uu u dadejinayo in aanu nudqigiiba hagaajininba markaa qofkii inuu waxaad moodeysaa us inuu leeyin baad moodeysaa haddaba subxaan allahi subxaan allah subxaana allah subxaana allah subxaan allah dee waa in la garan karaa ood saal udadajinaysaa waa inaanay keenin ereygii inuu macnobeelo ila waa dikriye ha ku ciyaarin cabad ka daa alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah si lagula allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saaba haddaad tiraa waad dhaqsan karaysa taas waa mid waxa kale oo iyaduna habboon gacmaha waxaan leeyahay inaad ku tasbiixsato anaamisha faraha xubnaha ama faraha labadaba waa soo arooreen cad tabiixi biasaabic waa raqam samca min almustafaadaat sunna faqaala faqad qaala linisaai sala allahu alayh wasalam sabixna tasbiixsada buu nebigu yihi waqcidna bilasaabic waxaa gunudaan faraha alasaabic bay halkan riwaayadu cabiraysa faraha fainahuna mas-uulaat mustanbaqaat ilaahay baa farahan qiyaamaha su-aal ka qaadi doono oo marka qofka jidhkiisa waa hadli doonaa marka waxbaa la su-aalayaa waana laga hadlin doonaa marka dabeetana faruhu dee tasbiixdii aad ku wadaysay bay sheegi anaamishii iyo xubnuhuna waa waarid marka qofkii dee karaano wuxuu tirsan doonaa xubnaha kii doonaana faraa labada xadiid waa saxeex riwaayo kaleontan ahaynoo abi daauud qayiis dambe ku sugan oo saxiixina way tilmaamaysaa faraha inuu laabi karo qofna xubnaha u sahlanaan kara qofna faraha waaya adaabta ayay ka mid tahay tusbaxa haddii aanu faan ku jirin ee qofku adkaarta ka qasmayso tiradooda uu ku tirsanayo aimada waa baneeyaan qaarkood laakiin dee tan oo kale faraha kasii fadli badan waana in kooban oo qofku oo tirin karayo adkaarta faraha badan qofku inuu wada akriyo hadday duruuftu u saamaxayso waa heli karaa inuu bar ku gaabsadana uu heli karaa inuu isku bedbedelana uu heli karaa oo isagoo sunnaha wada dabiqayo oo dhaxalkan dee kolba qayb ku camal falaya marna inuu qayb akriyo marna qayb akriyo hadduu wada xafisan yahay wacan mucaadi bni jabali radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala lahu nebigu wuxuu ku yihi saxaabigan mucaad cibaadada badnaa khushuucda badnaa uusiikayaa mucaad mucaado waan kuu dardaarmaya dardaaran maxaa loo yaqaanaa shayga kamakacdada ah wey marka qofku goboda khayrka iyo taladiisa ugu dambaysa uu dhiibayo ayaa la yidhaahdaa dadku had iyo jeer markaanay daabica sunnaha iyo nusuusta garanayn dhibkeeday leeday nin mutacalima ah maali ayuu maaragtay isagoo tan ka yar cabanaya wuxuu i marka sheekh dee nusuusta fasiraysaan ha odhanina ilaahay dadka waxaasu u dardaarmay leanna dardaaranka waxaa loo yaqaanaa guri qof kii bakteeyo hadalkiisa marka ereygaas oo kale dee wayn yar karaahayeysaa in la cabiro marka nusuustii baanu in badan dhex soconin ee aayaddiina waxay leedahay yuusiikum allahu dalikum wasaakum marka aayaddii baaba ereyga cabiraysaba marka sida uu u fahmay lafdulwasiya ayaan ahayn ee sida dhinaca aad ka eegeysaa waxa weeye waa kama kacdadii khayrka iyo nuxurkii u dambeeyo lagu sheegayo iyo wixii markaa waxa ugu dambeeya qofka aada u dhiibaysa ugu miisaan roobba weeye tawsiyadu waalidkiio dee iskii ka tegayo kasoo qaad caruurtiisii wixii ugu dambeeye khayr ha u sheegaya muuqaalkaas oo kale xagga dacfiga ha ka eegina xagga miisaanka ka eeg marka uu sii kayaa mucaad mucaada waxaan ku dardaarmayaa buu nebigu uhi laa tadacanna ka tegin dubura kulli salaa salaad walba dabadeeda an taquula inaad tidhaahdo allaahumma acinnii ilaahayow igu garab gal oo igu xooji calaa dikrika xuskaaga wa shukrika mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada quruxdeeda iyo wanaaggeeda dhammaystirka cibaadada iyo wanaaggeeda ilaahw igu garabgal sidaa ku ducay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan mucaad ayaa uu yeedhay oo wuxuu leeyay mucaadow inii uxibuk waa ku jecelahay ninkaad jeceshuun baana tan oo kale loo sheega ummadiisana nebigu waa wada jecel yahay mucaad buu se u aftaxayaa khayrkan oo uu ku bilaabaya markaastoo salaada ka baxda waxaad odhanaysa allaahuma acinnii calaa dikrik wa shukrika wa xusni cibaadatik saasaad akhriyaysa goormay dadkeenu akriyaan imaamiyada salaada tukiyaa ducadan goormay akhriyaan ka hor salaada ayaa allahuma ina alaa dikrika washukrika waxusni cibaadatik aqiim maya waa xagga dambe wey xagga dambe xaggaa hore kala rogaa maynaan garan waxa weye xagga dambe ayaa qofku uu akriyaya dikriga allahuma acinnii calaa dikr washukr waxusni cibaadati intaasa ilaahay xuskiisa haddaad haysato wehel kaama maqnaa nicmada uu ku siiye mahadnaqeeda hadduu ku waafajiyena waa kasii weyn haddii cibaadadii laguu abuuray xaqiijinteedi iyo xasilinteedi iyo hagaajinteeda uu kuu sahlana dee warkaaguba waa dhan yahayba diin iyo dunyada hesha marka rasuulku sala allahu calayh wasalam saxaabigaas sidaasuu kula teliyey waana waxyaabaha adkaarta ah ee bacda salaadka la akriyaya ka mid ah. kalimaadkan markaa waa jaamica waa kalimaatun jaamica likhayray dunya waalaakhira khayr addunya khayr aakhiraba qofku waa bay u koobayaan ammaan baanay u tahay la idhaahdo ucaad maadaamuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey inuu jecel yahay ninkuu nebi maxamed jecel yahay calayhi salaatu wasalaam in sahlan maaha xusnu lcibaada waa ka rasuulku xadiidkii kala fasiray calayhi salaatu wasalaam ee ahaa an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak fiihi xirsu nabiyi calaa maa yanfacu ummata wayarfacu darajaatihim waxa uu nebigu ku dadaalayaa ummadiisa mar walba daliilka khayrka ayuu yahay khayrka tusinaya wixii ummadda anfacaya adduuniya aakhirada ayuu kula dadaalaya waxaa laga faa'iidayaaboo kale buui alxirsu calaa mujaalasati alculamaai waasaalixiina aladiina yaziiduuna alinsaana min alcilmi annaafic qofka ciddii wuxu kordhinaysa inuu kaaga dhawaado aljaliis asaalix qofka fiican aada la fadhiisanayso ee waxaa kaaga soo duulduulaya khayr udgoon marka la fadhiga xikmadan uu ka faa'iiday mucaad inagana uu inoo soo gudbiyey inuu ka faa'iday ma jaءa fi hadihi النصuuص الصaxiixati huwa dikru اlmashruuc ama ma اstuxdita min adkaar wma jucila lahu min hay-aati wasifaati fahuwa min albidac alati qala canha man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa radd wamin dalika alistiqfaaru jamaaca bisawtin waaxidin bacda asalaam macnaha adkaar kasta oo la akriyo oo aan ahayn buu leeyahy tan waaridka ah ama si jamca loo akriyo waxa ay noqonaysaa un midaan haboonayn ta haboon ee in la dabiqaayo te waa tan khilaafu lculamaa aqwaasha culimadu waxa ay isweydiiyeen cadad baa nebigu uu sheegay tirooyin taa intaasaa laga akriya taa intaasaa laga akriya haduu qofku siyaadiye maxaa dhacaya ajri kama helayo lixtimaali an yakuuna tilka alcadaad xikma ilan xikmad iyo sir baa ku jiri karaysa cadadkan marka cadadkan isaga ah ee uu nebigu cayimay taa saddex ha laga akriyo taa toban ha laga akriyo taa saddex iyo soddon taa afar iyo soddon taa mid keliya sidaasumaa loo akriyaya laakiin inaad tidhaahdo wallahi tan kol haddii laba ammaanay way wanaagsan tahay ka kordhi waxaa ka wanaagsan intanuu adciyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxaa laga yaaba xikmaduba inay ku jirto iyo qabuulku inuu sidan iyo soddonkii aada ka shakiday inay dhamaystiran yihin iyo in kale de kolkaa intaad ku qanacsantahay baad ka dhigi taasi waa lagu ogolayo shakiga suulintiisa wey taas وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa ui mن قرأa qofka akriya qofka akriya aayat alkursiy aayadda aayad kursiga la yidhaha suurat lbaqara ku jirta dubura kulli salaatin salaad walba dabadeeda salaadaasoo maktuubatin farada la waajibiyey salaadda waajibkaa dabadeeda qofka aayadda aayad kursiga akriya lam yamnachu uma diido min dukhuuli اljanna jannada ilaahay inuu galo kama hor joogo ila almowtu geerida unbaa ka hor joogta laakiin hadday geeridu ku timaado isagoo aayaddan akriyay salaada dabadeeda horay buu ka gelayaa jannadii ilaahay rawaahu النasaa'i waصaxaxahu ibnu xibaan wazaada fiihi daara qudni waqul huwa allahu axad aayad kursiga iyo qul huwa allah xadiidkuna waa saxiix weeye marka adkaartii wardigii salaada dabadeeda aynu akriyayno ayaa ay labadaasina kamid yihiin xadiidkaa saxiixa baa tilmaamay ayad kursiga inuu qofku akriyo oo uu akriyo qulhuwalahana midba mar ayad kursigana dee qiimaheeda iyo fadligeeda dee marar badan baynu soo tilmaano axaadiis dhowra ah. ayaa xustay waana runtii dee sifaad aada iyo aad jumlooyinkeeda tobankaa ah markaad ufiirsato mid waliba waxa ay koobsatay wax cajiib oo tilmaamaha ilaahay kamid oo aada u qaalayo ubay ibnu kacbi buu su-aal weydiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa sida uu tilmaamayey imtixaan buu ka qaaday xagga khayrka ah wuxuu ihi ma garanaysa aayadda qur-aanka u weyn ilaahay rasuulkaa garanaya dhowr jeer buu ku celiyey markii dambe u arkay ubay inuu nebigu dareensan yahay inuu og yahay ase uu ka aamusayo kana doonayo inuu sheego ayuu ka jawaabo waxa ihi aayat lkursiy haddaad i weydiisa adigu celceliso waa aayat lkursiy baan u qabaa kolkaa nabigu waa ku yihi liyahnaka lcilm ya aba lmundir cilmigu haku hambalyo cilmigu hambalyo cilmi waa kugu hambalyaynaya cilmigaad yeelan marka acdamu aaya ayuu xadiidkaa saxiixa caddaynaya aayadda ugu weyn inay tahay ah, ugu fadli badan weeye macnaheedu waxay koobsatay asmaa llahi alxusna sifooyinkiisa sareeya waxdaaniyadiisa xayaatadiisa kaamilka alqayuumiya daa'ima alcilm alwaasic almalakut almuxiit alqudraة alcadiima alsulطaan alqawiim waliiraadaة naafida macnayaashaasoo dhan bay ayay xambaarsantay marka sheekhu kelmed kelmed buu u macnaynaya allahu laa ilaaha ilaa huwa ilah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane alxay waa kay noloshiisu daa'imka tahay wey in geeriyi ku imanayn alqayuum habeeye heegana wey oo waxaa fasiraysa qayuum laa taakudhu ma qabato sinatun shayga la yidhaahdo lulo walaa noomun iyo hurdo weyn sida bani aadamka had iyo jeer ama makhluuqaadka sinaduna waa bilowga hurdada iyo dhakoolka iyo lulada noomkuna waa hurdada weyn labadaa midna ma qabato macnaheedu waxa weeyaan soo jeedkiisa iyo heegankiisa iyo ilaalintiisa iyo waa tam lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard wuxuu leeyahay wax alla waxa ku sugan samooyinkiiyo dhulka man da ladii keebaa yashfacu cindahu isaga agtiisa ergeyn kara ilaa biidni isagoo fasaxa mooye ergo furmi karta albaabkeedu furmi karaa ma jiro shaafica iyo mashfuucu lahuga iyo shafaacada intaba waa fasaxo yaclamu maa bayna aydiihim wuxuu ogaanayaa waxa khalqiga ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya intay ifka joogaan iyo aakhiro labadaba waxa ka horeeyaana waa aakhiro waxa ka dambe waxa ka horeeyaana waa ifki oo iminka uu joogo aakhirana way ka dambaysa labadaba ilaahay wuu ogi iyo qofku wuxuu calfanayo iyo markuu halkan joogo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya ilaa inagu saamanino waxa inaga horeeya waxa inaga dambeeya midna ma ogin halkaa waxa dhaafsanaya waxa kaa dambeeya midna ma ogin miskiinkaasaas nawaafilka ah walaa yuxiiduuna ma koobi karaan bishayin min cilmi shay cilmigiisa kamida ah ilaa bimaa shaa wixii uu doono mooyaane waxay gartaan ilmo bani aadamka waa waxa uu sheego wasica kursiyu ilaahay kursigiisii waa ka ballaadhay asamaawaati waalard samooyinkiiyo dhulka kursigiisu saasuu weyn walaa yauduhu xifduhuma cuslayn maayo ilaalintooda caalamkaa weyn ee la yaabsantiina cer iyo dhul ee waxaa arkaysaan ugu weyn ilaalintoodu alle ma dhibayso wa huwa alcaliyu alcadiim waa kii sarreeye ee weyn sifooyinkii ilaahay iyo tilmaamihiisii qaaliga ahaa iyo awoodihiisi saasay udhigdhigtahay u wada xusta suuratulikhlaasna ilaahay tilmaantiisi iyo sifadiisi ayaa iyaduna ay noqotay waxa uu nebigu ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale saxiixu muslim abidarda u warinayay ina allaha jazaa alqur'aana alaaata ajzaa saddex qaybood buu qur-aanka ka dhigay ilaahay fajacala qul huwa allaahu axad juzءa min ajzaءi اqur'aan qul walla wuxuu ka dhigay qayb kamida marka qur-aanka marka saddex meelood laga dhiga meel dad qul huwallaha akrido waxa aada akriday uluث اqur'aan ajrigii laga helay baad ka helaysa marka aayaadka iyo suuradaha meesha uu nebigu sunaha ka dhigay calayhi salaatu wasalaam in lagu akriyo aada iyo aad bay uhaboontay adkaartii bay kamid tahay iyo qur-aankii la akriyayey iyo wardigii salaada kadib aayad kursida iyo qul wallah markaa inuu qofku had iyo jeer aayad kursida caadaysta akrinteeda shaydaan eri bay keentay waa madaaficda lagu rido shaydaanka mar haddaad gurigii gasho iyo markaad seexanayso iyo markaad reerka u nabaadiina xidhayso aayad kursida akriyaysa nabaadiina xidhkii sida fiican aanu isticmaalnayn waxa weeyaan markaad sii seexanayso ama aad xaafada gasho aada kursida akrido waa ka xadiidka saxiixu tilmaamaya guriga aada kursiyi lagu akriyo shaydaanku ma soo gelayo macnahedu waa inaad horta xafidsan tahay ila mar walba kuusow inaad ka akrido sidan kari mayside inaad iska xafido wey qofku wuu xafidi karaa dadku way xafidaan laakiin qaar badan baa jinaasada un inay ku maydhaan uxafideen adigu de inaad shaydaanka sigeelida ayaad uxafidi waa dhaqan jiro islaamaha had iyo jeer dumarka hadday midi dhimato islaanta maydhaysa ina aad kursiga taqaanaabay kulanaya haddii la waayo islaan aad kursiga taqaano jinaasadaa la aasi kari maayo waa ku cadilana kuma xidhna halkaas ayaddu waa ayad wanaagsan meeshuu nebigu sumeeyey calayhi salaatu wasalaam waa lagu akri doonaa waxaa kamid a bacda sala waxaa kamid a inuu si caadiya dee qofku wardi uga dhigto iyo sidoo kale inuu guriga ku akriyo iyo xataa qofka jinka ku jira laftiisa mar haddii jinka ilaahay uu ku ereyey dee kii uu ka qaydayay laftiisa waa lagu akriya aayadka kusiiy وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu leeyahy ummadiisa isagoo la hadlaya umatlijaaba la ydhaahdee ajiibtee xaqa ka aqbashay salluu u tukada dad yahow kamaa ra'aytumuunii sidii ay aragteen usalli anigoo u tukanaya rawaahu albukhaarي xadiidkaasoo صaxiixa qaacidu bixinaya laba qaacido waaweyn baa ku jira buu kuuhi shaarix mide waxa weeye afcaasha nebiga iyo qowlkiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay iftiiminayso shaygu qur-aanku mujmalka ka dhigay macnaa nebigu markuu leeyahay sida aa aragteen anigoo u tukanayo u tukada aayaadka salaada duuduubka idiin faray sida loo fahmayo ee tafaasiishoodu waa ficilka nebiga iyo qowlkiisa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ileyh wixii lagu soo dejiyay baad u cadaynaysa dadka ufasiraysa qowl buu ku fasiraya ficil buu ku fasiraya qaacidada labaad waxa weeye wujubu iqtidaai innaasi bihi fi ma yafcaluhu min asalaa salaada wuxuu nebigu sameeyey oo dhan baa laga daynaya adigoo ku xisaabtamaynin inta shuruuda ah iyo inta arkaanta ah iyo inta waajibaadka ahu inaad ilaalisee laakiin salaadii rasuulka kulligeed inaad wada qaadato oo aana tafaariqayninaan odhana kaasi ma siaadka kaa muudaanin kaa waa sunna haddaad caadaysato inaad iskaga tagto ama sunno oo dhan goysaba aad noqonay sidaa daraaddeed labadaa qaacidou bixiyey xadiidku waana qaacido mar walba loo soo qaadanayo marka axkaamta salaada laga waramayo ee la jaangoynayo la jahaynayo laga jawaabayo xadiid mar walba qaacidaa wey sidaa aragteen anigoo utukanaya utukanay isaguna wuxuu ku dadaalay dadka dee ilaa mimbarku ka tusiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa mimbarka intuu ufuulay ayaa waxa uu tusinayey sida uu u tukanayay nasiib wanaag ehelkiisii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigaa la joogay iyo asxaabtiisii baa ilaahay wuxuu ka dhigay dad ammaano badan oo usoo xafiday diinta sideedii oo soo koobigareeyey innagana inoo soo gudbiyey mid waliba int eh, in badanoo kamid a ah asxaabta maqal iyo muuqaal bay dadka ku tusinayeen iyaguna ile qoladii uu yihi u tukada sidaa a aragteen u tukanaya ayaa iyaguna dadka usii tukanayay si loo arag markii abi hureyre lahaa aniga ayaa ah ka idinku ekaysiin badan salaadii rasuulka sala allahu alayh adaba ninkii kale ka warramaya saxaabigii lahaa camr bnu salima ninkaasi salaadiisu kii nebiga waagta marka ekaanshaha wey ka lagu xisaabtamay ajriga lagu helayo hada aصl hani mustaqiim salaada kaamilka ee dhamayska tiran waa taa rasuulka marar badan baa laga yaabaa waxyaabahaan salaada dhexdeeda qofka gaar ahaantiisa loo saamaxeen in baabu tacliim loo saamaxo qofku haddii uu dadka barayo dhaqdhaqaaqyada qaarkood iyo aqwaasha qaarkood ayaa loo saamixi karayaa si uu dadka salaada u maro oo litacliim waati aynu soo arkaynay de inuu nebigu mimbarka u dadka baraya marka tani waxa ay noqon doontaa nebiguo dadka toosinaya calayhi salaatu wasalaam ana sanaa linsaani calaa camalihi wa taskiyatahu iyaahu ida kaana limaslaxati walam yaqsud iriyaa fainahu jaa kama qaala yuusuf inii xafiidun caliim waqaala bnu mascuud low aclama axada aclam minii bikitaab illaahi laraxaltu ileyh marka haddii uu qofku og eh, wanaagga uu hayo inay dadku u baahan yihiin waa inuu sheego oo aanu ka qarnin sidan uu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam war salaada la aqbalayo ilaahay lagula xidhiidhaa waa tan iga qaat sidaa uu nebigu leeyahay nebi yuusuf uu leeyahay ninkii ula hadlayay boqorkaa madax iga dhig buu leeyahy oo idhig weliba qaybta maalka ee lagu jabay inii xafiidun caliim anaa ilaalin doona aqoonna u leh cabdillahi ibnu mascuud baa isaguna waxau lahaa kitaabka ilaahay haddaan garanayo cid iga aqoon badan waan u rixlaysan lahaa waan socon lahaa macnaa waan u tegi lahaa markaa dee wuxuu doonaya in laga qaato oo laga faaidaysto cilmiga oo laga weeleeyo waxaynu markaas maraynaa aynu usii soconaa xaggii salaadii way dhammaatay iyo adkaartii ka dambeysay ee acdaartii haddana ama ruksadii markuu qofku cudurdaar leeyahay diinteennu ruksada ay siisay iyo sida loogu nafisiye lagu dabciyey laguma jiqsiinin qofka ee waxa weeyaan wixii uu karayo ilahay soo xiidayo وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال لي, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صحابga cimraan wuxuu hi nebigu wuxuu igu yidhi salli qaa'ima sarajoo ku tuko adoo taagan tuko fain lam tastadic haddii aanad karinna faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastadic haddii aanad karinna facalaa janb dhinaca abaa u jiifa salaada ilaahay tuko rawaahu albukaari xadiidkaas saxiixina waa intaa muu dhigin ilaa faawma ishaar haddii kale ay noqonaysa oo ishaaro ku tukada haddii aad dhinaciina kari kari wehid ayaa intaa ila siyaadadii ay noqonaysa aniga ima dhigina wuu ka jara aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim muminiintu ilaahay ammaano wuxu uhi waa kuwa ilaahay xuse ee caabuda iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinaca usii marka qofkii kari kari waayo xaaladnaba ilaahay kama goosanayo xaalad walba ilaahay isu ku xidhany marka asxaabigan sida macruufka ah dee wuu xanuunsan jirayo xanuunkan adaga ee bawaasiirta laydhaa ee acsaabta iyo neerfayaasha ku dhib badan ayaa hayey akiid marna lahaa ma iskuba ma waxa salaami jirtay malaa'igta ilaahay iyadoo laga tasliyeynayo oo laga dhaqdhaqayo dhibka xanuunka ayay malaaigtu hambalyayn jirto waa la salaam way salaami jirtay malaaigtu dabeedna markuu xanuunkii ku adkaaday buu hi ma iskubaa shaw dabki iyo waxbaa yara anfici jiray markaa nabigu wuxu uhi dee ama waxaad dooran caafimaadka ama waxaad dooran salaanta malaaigta cudur maca salaana iyo iyo caafimaad bilaa salaana de labadaas umaad kala dooran bu <laughs> inagaanu ahay ninkaasi wuxuu hi me kaa maca salaantaan ku daystay almalawlacla caalamka kore yaanaan kala goosanin waan iska loodi doonaa bui bal sideen u haddaba waa isdaroo mararka qaar marba xaaladaydu waa sideen utukada kolkaas ui sarajooga ku tuko haddaad kari kari weydana ood diifaysantayna fadhiga haddii fadhiga qudhiisuu ku suuroobi waana jiifka marka taa macnaheedu maaha asxaabiganun inay ku gooni tahay waxa weye ummadoo dhan buu u yaalaa naska iyo ruksadu qofku hadduu buko iyo haddii uu tamar dara ay hayso iyo hadduu dhaawac yahay intoo dhan ba qofku inta caqligiisi uu joogo salaadii laga dhaafi maayo mar hadduu caqligiisii qofka joogo salaadii waa lagu leeyahay dabeedna isagiioo jiifa ama qiblada ha ujeeda ama yuu u hadduu dahaaro iyo weyse isticmaali kari waayo ha gebagabaysto dee u weyseeyo u waayo mar hadduu koomada kasoo baxo qofka waanu salaada xidhiiriya waanu salaaddii ka tegin xataa dahaaradiisu yaana caadi noqono kaadidii ha ku waxaysnaato saxaradii ha ku waxaysnaato dhiiggii ha ku waxaysnaado xidhiirkaa ilaahay inaad goyso maya xaaladan wax kaasi yihiin eed il daran tahay waaba waktigii aada ugu baahi badnayd camal kuu noqdo wakitaamuhu midku camal wanaagsan oo arinkaaga uu kusoo gebagaboobo ayaabaad u baahi badan tahayba marka dadku waxaan uga jeedaa ama mawduuc masalada aan u baraarujinaynaa dadku wuxuu la yidhahda muxuu tukadaaba sakaraadbe gaadaa la qalimo oo serios waana bal ma tukada duhurkii casarkisaba may muxuu tukadaa ma isaga waa finishbe isagoo hadli karaya hadda miskiinkani <laughs> marka sunnaha ama diinta dabiqaadeedu wuxunay u baahan tahay un in lala qabsado way dhib yar tahay martabadaha salaadii qofkii uu ku tukan karayo ayaa xadiidku ina tusiyey inay ilaahay arkaa gaarsiisan tahay laakiin waxaad ogaanaysaa haddii la yidha ehm, almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada qofka ku timid fudayd bay u keentaa haddii la guulaysto waxaa lagu sii xisaabtamayaa laa yasqud almaysuuru bilmacsuur wixii aada karaysaa kuma dhacayo waxaanad karaysa haddii aada bar karayso barkaa waad la imanaysa si kale haddaynu dhigno waxa uu shaarixu ku ley laa yantaqilu min xaalin ilaa xaalin aqala minha ilaa cinda alcajz adoo fadhiga karaya jiifka uma guurayso fadhiga maadaamaad karayso iska soo fadhiiso fadhiga kuwa marxaladda aad ka guurayso waa marxalada aada xamili kari weyday oo salaada khushuucdeedii ay kaasi noqonayso dhiciduu qofkii dhacayay noqon kartaa dawakhaaduu dawakayay noqon kartaa qiradii oo aanu ka bogan karaynin marka marxaladaasi kor haddii ay wax kaasi noqonayaan toose ayaanu sii kacay alacdaaru alatii tubiixu asalaata almaktuubata qaacidan kaiira cudurdarada qofka u banayn kara inuu fadhi ku tukado way iska badan tahay buui falaysa khaasan bilmaradi faqad macnaheedu maaha un in ay ku goonitahy xanuunka markaa wuxuu ihi saqafkii qofku uu ku kici kari waayebaa u saamixi karaa saqafka haddii qofkiiba la xidho gebigiisiiba meel yar baa lagu xidhayo aanu isba taagi karayn in yarunu saa odhan kara meel fadhiisan karaya un sara joog waajib maaha markaa waa fadhiga un salaadii lagu tukanayey safiinada ama bahashan badda dhexdeeda maraysa markankiiyo doonyadii doonidii hadduu qofki istaaga dee wareeraya u dhacaya fadhigaa iskaga tukado wakadalika dayaara cinda alxaajati ilaa dalik iyo diyaaradda laftigeedii hadday qofkii u saamixi weydo marka acdaartu waa si caamahunbaa markaa tani waa daliilun bay utahay qofkii mar hadduu bogan kari waayo cibaadadan cibaadadiina ay hayso isagoo dabcan ruksadaha kalena ka faaidaysanaya haddaad og tahay safarkan ama salaadan inay kugu soo beegantahay diyaaradda dhexdeeda imikana aada fursad u hayso inaad qadiimto de iska qadi taqdiimki ka faaidayso xataa mararka qaarkood baa labadiiba ay safarku hadduu dheeraado taqdiimkii iyo taakhiirkiiba wuu isla jiiri karaa oo saacado badan oo dhowr iyo tobana isu bixi kara waktiyaashaasaa laga hadlaya adigu waa lagu dhiibo waxaa lagu i qiyaas oo marka kari weydo wixii aad kari karaysaa kaama dhacayo madhabu jumhuuri alculamaa ana asalaata laa tasqutu maadaama alcaqlu saarisan inta xubinkaasi uu joogo waa xubin cajiiba oo xubnaha kale ka duwan xubinkaa garaadka la idhaahdo iyo maskax mar haddii kaasi uu dhaawacmo qofka xilkii wuu ka dhacay laakiin inta ilaahay dhankii qaarka dambe oo dhami intaas sare un ha kaga jirtee naasaha naftuye oo inta kaleo dhanba ha ka maqnaato baaralays ahaada ama ka soo baxdabe mar haddii garaadki uu joogo xilkani waa saaran yahi si kalaabaan u saaran yahi waxaa markaa muqtada ilaaq xadiid anahu yusalli qaacida calaa ayi hay-atin shaa habkuu doonaabuu tukan fadhiga laftiisa fadhiyadaa kala noocnooce fadhiga ku sahlanun wey ayaad fadhi waa fadhi une inkastoo aimadu ay tilmaamayaan in tarbiicu ugu roonyi facinda aljuhuuri annahu yusalli mutarabican fii mawdic alqiyaam wa bacda arafci min alrukuuc wa yusalli muftarish fii mawdici arafci min asujuud waa fadhiga u karan wey samaaxadda shareecaddeena taas diintu waa diin dhib yar oo aan dadka ku adkayn oo diintii nolosha ah ilahay baa wuxu uhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr yuriidu allahu an yukafifa cankum وعn jaabiri radي الlahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaala limariidin sallaa calىa wisaada wuxuu ku yidhi nin tukanaya oo barkimo fooda saaraya oo kor usoo yar dhigtay halkuu ku sujuudi lahaa faramaa biha wuu ka tuuray barkimadii wa qaala wuxuu hi salli cala alard dhulka ku tuko in istadacta haddaad karto wailaa haddaad kari weydo fa awmi ishaar aaimaan ishaarin yaro gundhi madaxa gundhin ama waxaan leeyahay saa u yaro foorarso foorarsi wajcal waxaad ka dhigtaa sujuudaka sujuudaada akhfadan min rukuucik rukuucdaada mid kasii yaro hoosaysa oo rukuucda iyo sujuudda si yaro kala hooseysi siday i e walba ukala hooseysin u kala hooseeye rawaahu lbayhaqiy bisanadin qawiy walaakin صaxaxa abu xaakim waqfa inuu mawquuf yahay buu saxiix ka dhigay xadiidku daciif buu ku noqonaya hadii la waa marfuuc ila nebiy saxiix buu ku noqonaya hadii la mawquufun cala asaxaabi asxaabigu ku joogaan waa ereyada u baahan si aada ula qabsato mar haddaad xadiidka dhegaysanayso oo cilmiga xadiidka aada baranayso usuul alxadiidna waa inaad wax ka barataa oo aynu uga jeedno musalaxa musalaxa galabtii la akrin haddii duruufta ku saamaha haddii aada dee dhegaysan karto waa fiicanta haddii kalena casardo ayaad ka dhegaysan doontaa waayo erey bixinta ayaad ka baranaysa iyo aqsaamta xadiidka xadiidkaasi waa mawquuf saxaabigu ku joogaa wey marka saxaabigaasi waxa uu leeyay arkay nin tukanayo oo barkimo tukanaya markaasuu dabeedna ka tuuray wuxuu ihi war iska ishaaruuno sujuudda iyo sii yaro kala foorari sii yar kala hoosaysay sujuudda iyo rukuucda laakiin waxaa la idhaahdaa xadiidkaas mawqiif mawquuf ha ahaado laakina lahu laakinahu xukmu marfuuc fii xukmi marfuuc lahu xukmu marfuuc wuxuu leeyahay xadiid marfuuca xukumkii liannahu laa majaala lira'yi fiih waa mid aanu asxaabigu fikradiisa waxaanu ka keeni karin wey oo had iyo jeer kumay dhiiran jirin wixii tashriicaadka sharci dejinta la xidhiidha masalo diiniya iskamuu odhan jirin ra'yigiisa asxaabigu waxa uu sheegaa waa wuxuu nebiga ka arkay calayhi salaatu wasalaam ama ka maqlay marka xukmulmarfuuc buu leeyahay sidii miduu rafciye oo kale markuu leeyahay saxaabigu yaraa foorari madaxoo sujuudiiyo s kale foorari rukuucda lidaalik bay fuqahadu ayay qaateeno kutubta fiqiga aad ku arkaysa sida kayfiyada ama habka u tukanayo qofka bukaa inuu sii yaro kala hooseysinayo sujuudiiyo rukuucdii habka uu kalena uu u tukan doono fadhiga marka uu ku tukanayo marka halkaa waxa karaahiyaa wixii aada kari karaysa inaad dhaafto matal qofkii hoos buu sii foorarsan karaya kolkaasaa wuxuu isjidhi xidhiiri xidhiiri dhulka iyo wejiga wejigii ma gaari karayo dhulka kolkaasuu barkimo usoo dhigay ama miisbaabuu ku sujuudaya ama kursi yarbuu ku sujuudaya taasi meesha ma taacdo waxba dhulka xidhiirkiisu muhiim maaha xidhiirka ilaahay baa muhiimehe ilaahayna wuu ku arkaya itaalkaaga eh. isfoororiyo rukuucda iyo sujuudda miisna ha soo dhiganin kursina ha soo dhiganin barkime aad ku sujuudan ha soo dhiganin irshaadaadkaas ayaa asxaabta nebiga iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay ka dhaxleen intuba ay nasinaya hadii la yidhaha xadiidku waa marfuuc waxaa laga faa'idayaa buu ku yihi akhlaaqda nebiga calayhi salaatu wasalaam ee aadka u fiicnay oo ay ka mid ahayd inuu asxaabtiisa ka warhayo liannahu kaana yatafaqadu axwaalahum arrimahooda ayuu aada uga warhaya oo ka xanuunsanaya iyo ka cilmi u baahan iyo ka sixid u baahan iyo ka toosin iyo midna kama gaabsanayn fayakuunu fii haada qudwa lizucamaai waru'asaa dadka ilaa waxbaanu maamulaynaana nebiga ha kaga daydeen buui taa in arrimaha ummadda xukumayaana ay ka warhayaan ay ka naxaan oo ay toosiyaan oo ay tilmaamaan oo aqoontooda ay kor usoo qaadaan oo akhlaaqda wanaagsanna ay tusaale ugu noqdaan baabu sujuudi sahwi wallahu aclam